بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف حفظه الله الفصل الثالث في الأوامر والنواهي فصل كني وفصل كي صدحات وحكو سابسيه هي أوامرت إيا نواهذا amarkii iyo nahyiga ayuu ku saabsan yahay maadaama eh, takaaliifta sharcigu labadaas u badan tahay amarka iyo nahyigaas ayay usuuliyiintu ka hadlaan amarkii iyo nahyigii waxa weye dalaalaadkoodii macaaniday tusinayeen iyo siiqadoodii iyo waxa weye qawaaciddii usuuligeeda ku jirtay marka qawaacid kala duwan ayaa fasalkan soo geli doonta oon tilmaami doona in sha allahu tacaala wuxuu ka mid yahay haddana mabxadka mabaaxista usuulka ama abwaabta usuulka ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay mudanna in la dabdiyo oo la weelayo wuxuu yidhi awalan almru marka koowaad amarka ayaa ku bilaabaynaa carafa waxay ku qeexeen jumhuuru usuuliyiin usuuliyiinta badankood alamra amarkii biannahu inuu yahay alqowlu odhaahdii aaalib ee lagu dalbayey ama alqowlu aaliba qowlkii dalbayey lilficli ficilkii dalbayey bilaa culuwin sarrayn la'aan wala isticlaa'in isa sarraysiin la'aan shardi oo ma aha sarrayn iyo isa sarraysiintoona wa sharada bacd اlusuuliyiin usuuliyiinta barhkood waxay shardiyeen alculuwa sarraysiin inay la socoto waxa weeye amarkii wa huwa culuwigaasina an yakuuna alaamiru kan wax amraya inuu ahaado weeye aclىa rutbatan mid ka darajo sarreeya min alma'muuri kii la amray wa sharada abulxusain albasri halka waxa idiin qoran baan filaya abulxasan ma kole nuskadii abulxasan bay qoraysaa lakiin waa khalad abulxusain albasri ninkaa la yidhaahdo abulxusain albasri wuxuu shardiyey alisticlaa'a isa sarraysiin buu shardiyey sheekhaasi wa huwa isticlaagaasina waxa wey an yakuuna alaamiru ka wax amray inuu ahaado mustacliyan mid isa sarraysiinaya fii amri amarkiisa isku sarraysiinaya bian yadluba alficla ficilkii waaba inuu ku dalbo biifat isticlaa'i sasaraysiin sifadeed wain kaana haba ahaadee aqala rutbatan mid ka darajo yar min alma'muuri kanuu amarka siinayo falculuwu haddaba sarayntu sifatu lmutakalimi qofkan hadlaya sifadiisii ama hay-adiisii weeye walisticlaau sasaraysiintiina waxaa weeye sifatu lkalaami hadalka sifadiisii weeye wamima yadullu waxaa tusinaya waxaa ka mid ah calaa cadami ishtiraaihimaa in labadaasi culuwigii isticlaagii aysan shardi ahayn qowluhu tacaala qowlka ilahi uu yidhi xikaayatan can fircawn asagoo fircawn ka warramaya xikaayatan can fircawn fircawn asagoo ka warramaya uu ku yidhi markaa fircawn lixaashiyatihi raggii ka agdhowaa ee acwaantiisii ahaa alacwaan almuqarabuun yani kalkaaliyaasha ka agdhow famaada ta'muruun maxaad i fasama kalaamahum kalaamkoodi wuxuu ku magacaabay amran amar buu ku magacaabay wahum minhu kuwa ka yar weeye rutbatan xagga darajada walaa shaka waxaan muran ku jirin annahum ayagu kaanuu inay ahaayeen yatakalamuuna macahu kuwa asaga kula hadla biadabin si adab leh duuna isticlaa'in isa sarraysiin ayadoon idinku jirin hadalkooda liannahum maxaa ayagu kaanuu waxaayan yactaqiduuna kuwa aaminsan fiihi fircoon aluluhiyata ilaahnimo aw mase yujaamiluunahu way ugu afgobaadsan jireenoo yani hadalkay ugu macaanayn jireen oo macnaha way isugu qurxin jireen calayha uluuhiyadaas haddii xataa aysan aaminsanin ilaah yani afkay ugu macaanayn jireen afka baarkiisa wa ayan kaana si kastoo ahaataba fa huwa kaasi isilaaxun isilaax weeye amarkii culwi isticlaa inuusan shardi u ahayn wamihaalu amri amarka tusaalihiisu waxaa weeye qowluhu tacala qowlka ilaahay uu yihi aqiimu salaata salaadii ooga fahuwa kaasi dalab la dalbaya wey lificlihaa salaada ficilkeedii in la sameeyo mualifku wuxuu ku bilaabay amarkii wuxuu markaa sheegay tacriifkii amarka wuxuu sheegay in usuuliyiinta badankood ay ku tacriifiyeen alqowlu aalibu lilficl qowlkii dalbayey ficilka qowl markii lagu yidhi waxaa kaa baxay ishaaradii ishaaradii markaa ma noqonayso amar ma noqonayso haddii qofkii loo ishaaro inuu wax sameeyo amar maaha kaasi amarku waa inuu qowl ahaadaa waayahay aaalibu lilficli markii lagu yidhina ficilkii waxaa ku baxay lilficli nahyigii baa ku baxay aalibu lilficli waxaa ku baxay nahyigii maxaa nahyigu waxa weyaan alqowlu aalibu litarki siday noo imaan doonto qowlka dalbaya ka tegitaan kana ficil buu dalbaya bilaa culuwin wala isticlaam markuu mualifku leeyahayna wuxuu leeyahay macnaha shardi ma aha culuwi isticlaa laakiin mualifka qaabkan uu u dhigay waa laga fiicnaa oo dee mara qaarkood culuwi baa socon kara mara qaarkood isticlaa baa socon kara waxaa fiicnaa inuu ka reebo ou dhaho walaa yushtaradu fiihi alculuw walisticlaa yani culuwi iyo isticlaa toona looma shardiyo yani jumhuur lusuuliyiin uma shardinayaan amarkii culuwi inuu la socdo sarrayn oo kan aamirka ka sarraynayo ma'muurkii isticlaa inuu isa sarraysiiyo aydna looma shardinayo waxa weeye in kan aamirka ah inuu markuu amarka bixinayo isasaraysiin inuu ku bixiyo marka farqi udhexeeya culuwi istila waxa weeye culuwigana suu mualifka noo tilmaamay aamirkii baa ka sarreeya xagga darajada maalan allah subxaanahu wa tacala addoommihiisuu ka sarreeyaa marka amarka uu siinayo amar baa lagu magacaabaa dalabka uu ficil ka dalbayo amar baa lagu magacaabaa kadalika ra'iiskii raciyadiisii hadduu amro madaxweynihi hadduu racyadiisi amar siiyo dee kaasi amar buu noqonaya maxaa lagu ka sarreeya macalinka ardadiisa hadduu amro amar bay noqonaysaa wahaakada marka anwaacdaas waxa weya amar baa soo gelaya sayidkii hadduu addoonkiisa amro amar buu noqonaya isticlaaguna waxaa weeye xataa asagoo ay siman yihiin labadii qof ama kan aamirkuu ka hooseeyo maamuurkii ayaa waxaa laga yaaba mar qaarkood inuu qaabka ola hadlayo ay ka muuqato cadamo isla weyni iyo qab ka muuqdo oo markaas adag oola hadlo sida kale tuugsadihii inuu ku dhaho kale qofkii weydiisanaya waar wax na sii waxaanad hayse keen oo na sii inoo marka taasoo kale waxa weye waa amar xataa asagoo maaragtay ka hooseeya rutbatan min alma'muur ayuu markaa noqonaya amar noqonaya hadduu matala addoonku sayidkiisuu ku dhaho waxaa samee oo si adag oo hadlo wuxuu noqonaya isticlaa marka amar ayuu noqonaya saasay leeyihiin usuuliyiinta qaar ka ah. marka ardigaas waa lasku khilaafay ardigaardi ma aha culuwi isticlaaga laba arimoodoo kala duwan culugina waa gooni isticlaagna waa gooni marka afar qowl baa ku jirta qowl dhahaya culuwi iyo isticlaagu shardi maha waa si jumhuusuuliyinu badan yihiin usuuliyiin saas u badan yihiin labadaba midna shardi ahayn oo xataa amarku ka imaan karo musaawigii qofkii kula midka ahaa iyo kii kaa hooseeyey labadaba uu ka imaan karo waayahay iyo kii kaa sareeyey kii kaa sarreeyey iyo kii kula midkaa iyo kii kaa hooseeyey intaba haddii uu qowl faa'iidaynaya ficil dalabki inuu marka amar noqonayo ayay jumhuur usuuliyiin qabaan waayahay waxay leeyihiin waxaan yani eh, culammada qaar ay dhaheen amrun maca istilaa wa cagsuhu duca wa fi tasaawi faltimaasu waqaca kaa waxaa culamaa ulbalaaqa sheegaya amrun maca isticlaa amarku waa inuu isticlaa la socdaa wa cagsuhu duca cagsigiisana waxa weeye duco ducadu waxa weeyaan waa in aamirkii uu ka hooseeyo ma'muurkii ilahay markaan baryanu lena rabbana rabbana اغfir lana dunuubana waxa weyaan waa min aladna ila alaclى marka taasi waxay dhaheen waa duca wafi الtasaawi faltimaas waqaca markii ay siman yihiin aamirkii maamuurkiina waa iltimaas bay dhaheen marka kaa waxay dhaheen waa isilaax culama اlbalaaqa ay leeyihiin lakin cinda اlusuuliyiin jumhuur usuuliyin say u badan yihiin waxa weeyaan amarku ama min alaclى ila aladna ha aado ama min aladna ila alaclى ha aado ama min almusaawi lilmusaawi ha aado labadiisina intaaba waxa weeyaan wuxuu noqonayaa amar buu noqonaya walidalik buu yidhi saaxibu maraaqi markuu masalada ka hadlayay walaysa cinda julli اladkiyaa'i shardu culuwin fiihi waisticlaa'i macnaha culummada usuuliyiinta ee adkiyada ah ee maskaxda badan intooda badan ma shardinayaan shardu culuwin fiihi amarkii culuwi inuu la socdo waisticlaa'in iyo sasarraysiin labadaa midna uma shardinayaan buu usuuliyiinta qaar ba waxay dhaheen waa qowlkii labaadee eh, culuwi baa shardi ah waa qowlka muctasiladu ay qabaan ay u badan yihiin abu isxaaq shiraazi baa ku raacay saaxibu luma waxaa kaloo ku raacay sheekhiisii abu macaali aljuwayni fii kitaabi lwaraqaat waa kay nagu soo dhaaftay ee uu dhihi jiray markuu tacriifinaya amarka istidcaau alficli bilqowli miman huwa duunahu cala sabiil wujuub istidcaau alficli bilqowl yani in la dalbo ficil qowla lagu dalbo miman huwa duunahu qof ka hooseyna laga dalbo marka miman huwa duun waxay tusinaysaa in uu shardinayo culuwi waaya qoladaasna waxay dhaheen waa in aamirkii uu ka sarreeyo ma'muurkii waaya abulxusein albasri waxa weyaan moxamed ibn cali ibn ayib albasri waxa weyaan culammadii muctasilidu ka ahaa ee dhintay qarnigii hanaad hijiradu dhintay wuxuu iska lahaa kitaab caan ahoo kutubtii waxa weeye eh, usuulkii waaweyneed ka mid ah almuctamad fi usuul الfiq ba kitabkiisa la wa maطbuuc ila hadda u yaalla waa maraajicda waaweyn ee usuul fiqiga ayuu ka mid yahay marka abulxusein albasri asna wuxuu shardiya alisticlaa uu khilaafay jamaacadiisii muctasilada ayagoo culuga hardiya asna isticlaa buu shardiyey waa yahay qowl afraad baa jira bu alifka inoo sheegino oo leh culuwi iyo isticlaa waxa weye labadaba waa shardi culuwi isticlaa labadaba he waa hardi inuu aamirkii eh, ka sarreeyo maamuurkii ku amrayey isla markaana sifada uu hadalka u dhigay ahaato sifo isla weyni iyo qad ay ku jirto oo hadal adag uu kula hadlo oo amar adag bixiyo marka waxa weeye taa waxaa ku tegey eh, alqaadi cabdulwahaab almaliki iyo waxa weye alqushayri waayahay hardigan eh, qaadi abulxusein albasri uu ku tegey waxaa ku raacay alraazi alaamidi ibnlxaajib culama waaweydna culammadii usuul ka mid ah albaaji culammadii ugu caansanayd usuulka ee waxa way musanifiinta ahaa qaar ka mid ah ayaa ku raacay alraazi alaamidi ibnlxaajib abilbaaji waxay ku raaceen abulxusein albasri hardiga uu shardiyey isticlaaga haddaba maxaa xoojinaya in aan la shardinayn culuwi isticlaa toona qowlka jumhur usuuliyin ku tageen waxaa xoojinaya inuu ilahi subxaana watacaala inooga warramay inuu fircoon ku yidhi xaashiyadiisii famaada tamuruun xaashiyadu wax weyaan waa dadkii caawinayey ee ka agdhowaa maada tamuruun maxaad ifaraysaan marka kalaamkoodii amarku magacaabay waxaan shaki lahayn in asagu ka rutba sarreeyey ayaga maxaa yeele waxay ahaayeen raggii la shaqaynayay khudamadiisiiba ahay ama raggii maaragtay acwaantiisi caawinay ahaayeen ee wasarada u ahaayo ee ka agdhawaabi ahaayeen marka culuwi meesha kuma jiro isticlaana kuma jiroo qaabkan iyagu ay hadalka ugu dhigayeen amar adag kuma jirin maxaa y ilahnimay ka ictiqaadsanaayeen mar hadday ilahnimo ka ictiqaadsanayen waxaan suuragalahay inay hadal adag ay fircoon kula hadlaan marka meesha waxaa ka ratibantay in aan loo shardinayn amarkii culuwi isticlaan maadaama xaashiyadii fircoon ama ah, wasaradiisii raggii dee kaag dhawaa ee la taliyayaasha ah amarka ay siinayaan fircoon lagu magacaabay amar famaada tamuruun maxaad amraysaa amarka tusaalhiis waa maxay tusaalhiis waxa weyaan aqiimu salaa salaada oga waa amar waxa wey shuruuddii amarka laga helay waa qowl lagu dalbay ficil marka wuxuu noqonayaa amar amilo kaleo fara badan insha allah tacala waa macluumaadka siiqatu lamri amarka siiqadiisii wasiiqatu daallatu cala alamri siiqada tusinaysa amarka hiya iyadu waxa weye ifcal samee naxwu qowlihi tacaala sida hadalka ilaahay uu yidhi oo kale aqimi salaata salaada ooga wlficlu mudaaric ficilkii mudaaric almuqtarin ee la xidhiidhay bilaami اlamr laamtii amarka tusinaysay liyafcal weeyaanbe liyafcal ha sameeyo naxwu qowlihi tacaala qowlka ilahay uu yidhi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin mid yani hanti ballaaran ilaahay ugu deeqay oo macnaha saca u macnaha xoolo waasac ilahay uu siiye hanti min sacati hantidiisa ballaaran ha ka nafaqeeyo waxaa weeye dumarkii uu biilayay wasmu ficli amri ficil amarkii isimkiisii ama ismu ficil amr waxa la yidhaahdo culamadu naxwi yaqaanaan facaali ee siiqada ku yimaada naxwi qowlihii weeyaan nazaali deg bimacnaa inzil deg weeyaan oo macnaha hoos u dhaadhac waaya halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya siiqada amarka amarku wuxuu leeyahay afar siiqo saddex ka mid oo ah halkan noogu sheegay siiqada koobaad waxa weye ifcal siiqata ifcal waxa weye waa ficil amar weeyaan ifcal keliya shardi ma aha inay ahaato ifcal waxa weeyaan waa mid ka mid ah waa markii qofkii weliba labka ahaa amarka la siina leeyahy ifcal hadday dhadig tahay waxa leeyahy ifcali hadday laba yihiin ifcala hadday rag yihiin jamaacaha ifcalu hadday dumar yihiin jamaacaha ifcalna wahaa kada kaas ficil amar ayaa markaa ka mid ah siiqada amarka waana siiqada ugu caansan uguna isticmaal badan waxaa ka mid a qolka ilah yuhi aqim الsalaat waxaa ka mid a xadidka nebigu yuri alayh الslat slam ida qumta ila الsalaati fakabir haddaad salaadda u kacdo kibaaro oo takbiirat اlixraam la imow kaasi waa siiqadii koowaad haddaba siiqada labaad waxa weeye ficilka mudaaric ee la xidhiidhay laam اlamr waa ficil mudaaric ficil mudaaric haddana waxaa la xidhiidsantay laam اlamr laamta amarka tusinaysa liyafcal oo kale weyaan wixii siiqada noocaasi ku yimaada ama litafcal miaalkiisuna waxa weyaan qowlka ilahi wuli liyunfiq duu sacati min sacati ninka ilahay wax siiyey hantida ilahay uu wax ka bixiyo wax ka biilo marka liyunfiq waxa weeye laamtaas ku jirta laam lamr baa lahaa ficilkuna abaarta waa ficil mudaaric marka amar ayaa laga faa'idaysanaya qowlka ilahi wuli liyunfiq macnaa waxay dhigantaa anfiq ayay u dhigantaa waaya miaalkan haddaan usoo qaadanno waa xadiidka nebigu uri alayh slat slam almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum ilaa man yukhaalil qofku wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkii ayuu qaadanaya ee axadkiin ha eego cidda ula saaxiibayo falyanur haddaba falyanur ya falyanur waxa weya ficil mudaaric oo laam alamr ay gashay marka wuxuu faa'idaynaya wujuub ama wuxuu faa'idaynaya amar buu faa'idaynaya amar buu faa'idaynaya waa yahay ismu ficil amr ismu ficil amr waxa weeyaan waa wax macnihii ficilka amar laga helay laakiin siiqadii amarka aan ku imaanin iiada amarka aan ku imaana marka siiq kala duwan buu leeyahay siiqadii ficil amr ma leh laakiin macnihii amarka ayuu faa'ideynaya ficil amarka macnihiisu faa'ideynaya oo dalab ulficl ah laakiin siiqadiisii la yaqaana kumuun imaan kaasa waxa la yidhahdaa ismu ficil amr marka hal siiqu mualifka noo sheegay halkan waa facaali facaali waa mid ka mid ah nazaali daraaki ya nazaali daraaki nazaali bimacnaa inzil daraaki bimacnaa idrig siiqooyin kale oo fara badan baa jira oo tan looga isticmaal badan yahayba waxaa ka mid a qowlka ilahi uu yihi calaykum anfusakum ya ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum calaykum anfusakum calaykum waxa weya ism ficil amr waxaa ka mid ah xadiidka nebigu uri alayh salatu slam iyaakum wاlulm iyaakum wاlظulma iyaakum waxa weya ism ficil amr siiqada afraad mualifka inoo sheegay waxa wey almasdar الnaa'ibu can ficlih waa masdarka ficilkiisa ka naa'ibka ah meeshii ficilkiisi ku jira waa masdarka meesha ficilkiisi he ku jira wey sida qowlka ilahi u i fadarba ariqaab darb waxwe waa masdar wuxuu taagan yahay meeshii ficilkiisii oo ficli amar ay fadribu alriqaab qoorihii ka garaaca gaalada waaya fadarba ariqaab marka fadarba ariqaab darbiga waa masdar laakiin ficilkiisi ka naa'ib yahay oo fadribu alriqaaba darban bay marka ficilkii baa la xadfay masdarkii baa la joojiyey amar buu faa'idaynaya waxaa ka mid a xadidka nebigu uri alah sla alqasda alqasda tabluqu maruu ka hadlaya cibaadada ku dadaalo ayuu nebig ala sla marka u dambeysa wuxuu yihi alqasda alqasd yani dhexdhexaysta cibaadada oo haad hagu talax tegina alqasda alqasda ay ilzimu alqasda alqasd tabluqu waad gaadhaysaan marka waxa weeyaan waa almasdaru naa'ib can ficli ay iqsidu ku dhexdhexaysta ama ilzimu alqasda dhexdhexaysiga laazima tabluq waad gaaraysaa marka muraadkiinni afartaas siiqo ayaa marka ugu caansan siiqooyinkii ee amarka bal afartaas siiqa ayuunbaa la sheegaa waxa weya ficil amar ficil mudaaric oo am la xidhiirsamay iyo ism ficil amar iyo almasdaru naa'ib can ficli masdarkii ficilkiisii ka naa'ibka ahaa dalaalatu siiqati اlamr siiqada amarka dalaaladay tusinaysa ama macnahay tusinayso trid iiqa mr iiqada amarka way soo aroortaa limacaanin kaiiratin macaani fara badan bay usoo aroortaa awsalaha bacduhum barhkood ay gaadhsiiyeen awsalaha bacd usuuliin usuuliinta qaar ka mid ay gaadhsiiyeen lima yuqaaribu aaiin wax soddon ku dhow waitafaquu waxay isku waafaqeen calaa annahaa siiqada amarku laysat xaqiiqiyatan inaysan ahayn mid xaqiiqi ah bimacnaa in aysan dhab ku ahayn fiiha kulliha dhammaanteed inta aan soo wada sheegnay soddonkaaba ama soddonka waxaa ku dhaweynaysaan xaqiiqo ku ahayn way isku waafaqsan yihiin wa innamaa in kalema hiya iyadu xaqiiqatun waxay xaqiiqo ku tahay fii bacdihaa barhkeed calaa khilaafin fiih iyadoo laisku khilaafsan yahi barhka ay xaqiiqo ku tahay majaazin majaazun fii mucdamiha inteeda badanna waxa weeye majaaz ayay ku tahay wa jamaahiiru اlusuuliyiin usuuliyiintu waxay u badan yihiin calaa annahaa siiqadii amarku inay xaqiiqatun xaqiiqa ku tahay fi lwujuubi waajibnimo majaazun majaaz inay ku tahay fii hayrihi wixii aan wujuub ahayn oo min almacaani macaani ah min anadbi sunanimadii walibaaxati banayntii walirshaadu hanuunintii wataadiibi edbintii wahayri dalik ka qowlihi sal allahu alayh wasalam afshu salaama baynakum salaanta dhexdiina ku faafiya waxa wa ka qowlihi tacaala qowlka ilah yuhi kuluu min aayibaati cuntada wanaagsan iyo waxyaabaha wanaagsan cuna waa ka qowlihi tacaala uu yidhi bidaynin ilaa ajali musaman faktubuuh ida tadaayantum haddaad isdaymisaan bidaynin dayn ilaa ajali musaman muddo la magacaabay oo la madaleeyey faktubuuhu markaa qora dayntaas faktubuuhdaas wey maxalushaahidku waa ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam qowlkii nabigu ku yidhi calayhi salatu waslam camr ibni abi salama saxaabigaas camr ibn abi salama ilma yarbu wahuwa tiflun sagiir asagoo inan yar ah. kul mima yaliik cuntada waxaad ka cuntaa inta xaggaaga soo xigta faida waradat haddaba hadday soo aroorto siiqat اlamri siiqada amarka hadday soo aroorto fii kalaami shaarici allaha shaarica ah ama shaarica waxa weyan loga jeeda ilahi subxaanaه wa tacaala ama nabiga alayh slat slam labadaba shaaric baa lagu iطlaaq haddii kalaamkii nabi ilahi ama kalaamkii nabiga alay slam ay ku soo aroorto xumilat waxaa lagu xambaarayaa cala alwujuubi waajibnimo liannaha maxaa yeelay xaqiiqatun xaqiiqay ku tahay fiihi waxa weeye wujuubkaas walaa tusrafu loo leexin mahayo ilaa hayrihi waxaan wujuubka ahayn oo min almacaani macaanidii ka mid ah ila bacda wujuudi اlqariinati markii la helo calaamad ama asaan ka leexinaysa mooyaane mualifka halkan wuxuu ku tilmaamayaa dalaalada siiqat اlamr markuu inoo soo sheegay siiqadii amarka ayuu noo tilmaamayaa siiqada amarka en soo sheegnay ama ifcal ha ahaato ama lyafcal ha ahaato ama waxa weeye ha ahaato ism ficil amr sida daraaki ama iyaakum iyo wixii la midka ah ama waxa weeye calaykum anfusakum wix la ah. doontaba ha ahaatee siiqada amarka maxay inoo faa'iidaynaysaa wuxuu yidhi horta siiqada amarka macaani fara badan bay tusisaa oo isu aroortaa yani macaani fara badan bay kuso aroortaa barhkood usuuliyiinta qaar ka ah waxay gaarhsiiyeen buu wax soddon ku dhow ka uu tilmaamaya waxa weye ibnu subki saaxibu jamci aljawaamic jamcu aljawaamic sheekha iskale oo la ibnu subki ama taajiddiin isubki ayaa wuxuu gaarsiiyey lix iyo labaatan siiqo lix iyo labaatan siiqo ayuu gaarsiiyey waxaa ka mid a ah wujuub iyo nadbi iyo taadiib iyo irshaad iyo idin iyo ibaaxa iyo ikraam iyo imtinaan iyo tahdiid iyo ihaana iyo ducaa iyo tamani iyo takwiin iyo kuwayaabo kaleo fara badan aynan sheegin marka qaar ka mid a ah waynoo imaan doonaa insha allahu tacala iyo tusaalayaashoodiiba waaya haddaba usuuliyiintu way isku waafaqsan yihin buu ku yidhi in siiqada amarku aysan xaqiiqo ku ahayn macaanidaasoo idil macaanidaasoo idil xaqiiqa kuma ah oo suuragal ma aha inay xaqiiqa noqoto wujuubkii iyo nadbigii iyo ibaaxadii de waa macaani ah see bay markaa markaa ugu noqon xaqiiqo dhammaantood waxaa weeye badh ayay xaqiiqo ku tahay badhna majaaz ku tahay haddaba badhkii xaqiiqo ku tahay isku khilaafeen badhkee xaqiiqo ku tahay qaar baa labay xaqiiqo ku tahay qaar baa saddex xaqiiqo ku tahay qaar baa mid bay xaqiiqo ku tahay kuwa mid yidhi ba haddana iskhilaafay waxay xaqiiq ku tahay wujuubkii mise waxay xaqiiq ku tahay nadbigii sunanimadii mise waxay xaqiiq ku tahay ibaaxadii calaa aqwaal isku khilaafeen laakiin jumhuurul usuuliyin usuuliyiintu waxay u badan in siiqada amarku ay xaqiiq ku tahay maxay wujuubka waajibnimadii inay xaqiiq ku tahay wixii wujuub ka soo harayna ay majaaz ku tahay waaya haddaba xaqiiq ku noqonaysaa bay yani usuuliyiintu siiqadii amarku wujuubka wixii ka soo harayna majaaz ayay ku noqonaysaa oo kale ah sida nadbigii ibaaxadii irshaadkii ta'diibkii intaaba iyo wixii kale oo dhanba macaanidii kale faraha badnaa intaaba waxay ku noqonaysaa waxa weye majaaz marka qaacidada halkan aan ka qaadanin usuuliga waa maxay almru lmuطlaq yaqtadi اlwujuub almru اlmuطlaq yaqtadi اlwujuub amarka muطlaqa ah ee waxa weeye wax qariina aysan la soconin wuxuu keensanayaa ama uu tusinayaa wujuub buu tusinaya wujuub udsida waa qaacidada koowaad een maanta aan qaadanayno qawaacid kale oo fara badanna insha allah way noo imaan doontaa waaya haddaba macanidaa kale waxa weeye wujuub ma faa'iidaynayo oo maalan ka qowlihi sal ll slam afshu salaam u fiirto wuxuu inoo keenay afar buu inoo keenay nadbi iyo ibaaxa iyo irshaad iyo ta'diib haddana afar tusaale inoo keenay waxa weeyaan afartaa tusaale say iskugu xigaan ayay u kala leeyihiin kuwii hore oo midka hore ka horaa iskale ka ku xigana ka ku xigana ka ku xigana ka ku xigana wahaa kada waa laf wa nashrun murattab baa lahaa lafun wa nashrun murattab kan hore ee ahaa nadbiga tusaalihiis waxa weye afshu salaama baynakum yani dhexdiinna salaantii faafiya amarka wujuub ma ahe waa sunanimo ibaaxadii bannayntii tusaalaheed waxa weeye kuluu min aطayibaat waxa weeye cuntadii wanaagsanayd ee waxyaabihii ayibaadka cuna u ilaha yidhi kaasina ibaaxuu tusinaya ida tdaayantum bidiin ila ajalin musaman faktubu kana waa irshaadkii waa hanuunintii yani diinta in la kala qorto waajibna maaha sunnana ma aha laakiin way iska fiicantahay waxa weyaan saasa idin fiican weyaan oo maslaxa idinku jirtaa waa iska mucaamalo on mucaamaladiina saasa idinku fiican tahay oo dantiini muraadkiina ad ku gaadhaysaan marka waa amru lilirshaad ta'diibkiina waxa weeye ka qowlihi sala allahu alayh wasalam licamr bni salma wahuwa iflun kulmi maa yeliik inankaa yarkaa markuu nabigu ku yidhi ala sl sgoo cuntada cunaya uu arkay gacantiisu ay wareegaysa tadishu fi saxfa kolba meel uu ka cunay halkan uu ka cunay halkan uu ka cunay markaas wuxuu ihi kulmi maagaliik sami illaah oo kul biyamiinik wa kulmi maagaliik yani xagga kusoo xigta ka cun cuntada saasay adabtu ku jirtaa marka waxa weeyaan amr lilta'diib waa edbin edbin baa looga jeedaa waaya siiqada amarka haddaba hadday soo aroorto kalaamka ilaahay subxana wa tacala in kalaamka nabiga ku soo aroorto waxaa lagu xambaaraya waajibnimo maxayna xaqiiqa ay ku tahay wujuubkii lagamana leexin karo wujuubkaas oo macaani kale looma leein karo nadbi maalan ama ibaaxo oo kale looma leexin karo ilaa liqariina inay qariino jirto mooyaane qariino ka leexinaysa inay jirto mooyaane ama qariinadaas daliil madax bannaan ha ahaado ama qariino daliil kala socota ha ahaato maalan nabiga alayh wasalam wuxuu idhi ida jaa axadukum اljumcata falyaktasil axadkiin hadduu jumcaha soo xaadirayo ha maydho lytail waa waa ficil mudaaric oo laam amr ila xidhsanta marka laga faidasanaya amar amarkan haddaba wujub buu faa'idaynaya sida asalka waxaa in wujub faa'ideeyo waayo maadaama nabig alay slam uu nafar inaan maydhanno laakiin xadiid kaloo waxaa jira ka leexiyey wujuubkii oo u leexiyey sunanimo nabig alay slam wuxuu ihi man tawada'a yowma aljumcati fabiha wanicmat waman ikhtasala falwasl afdal qofkii weyse qaata maalinta jumcaha ruksadii buu qaatay wanicmat ruqsa ruqsadaasina wanaagsanta waman ikhtasala qofkii maydhana falwaslu afdal meeriga fadli badan marka halka waxa laga fadaysta inuu sunna yahay uusan waajib ahayn maadaama nabiga alayh salam uu yidhi qofka hadduu weyse qaato waxa weeyaan rukhsadii ayuu qaatay marka xadiidkaasi ka leexiyey wujuubkii daahirkiisa u leexiyey maxay nadbi sunnanimo u leexiyey waynoo imaan doontaa qaraa'in kale uu mualifku sheegi doonana waa yahay haddaba qaacidada aan hadda taqriirina waxay tahay alamru lmutlaq yaqtadii alwujuub amarka mutlaqa wuxuu keensanaya uu faa'ideynaya waajibnimo waa yahay haddii amarku ay la socoto markaa qariino yani tusinaysa in nadbi looga jeedo ama ibaax looga jeedo de markaa qariinadaas waxay tusisay umaa lagu ambaaraya waxay tusisay umbaa lagu xambaaraya marka amar mulaqa markaa ma aha amarka mulaqa lagu sheegay waa amarka wax qariino aysan la soconin eh, oo ka leexinaysa markaa daahirkiisii wujuubka ah dalaalatu اlamri cala alfawri dalaaladii eh, uu tusinayey amarku cala alfawri deg deg wاtakraari iyo celcelin dahaba jumhuur usuuliyiin usuuliyiinta badankooda waxay ku tageen ilaa ana siiqat alamri siiqada amarku laa tadullu inaysan tusinin laa cala almarati mar iyo walaa cala takraari iyo celcelintoona inaysan tusinaynin ayay ku tageen wainamaa in kale ma ahee hiya iyadu siiqada amarku lialabi iijaadi xaqiiqati alma'muuri bihi wixii la isfaray xaqiiqadiisii in la ahaysiiyo oo lala yimaado unbay tusinaysaa fi lkhaariji dibadda lagula yimaado oo macnaha qofkii uu la yimaado wixii liisfaray wahadihi alxaqiiqatu xaqiiqadana laa tuujadu la heli mahayo biaqala min maratin waaxida hal mar wax ka yar laguma heli karo fakaanat ilmaratu haddaba markii waxay noqotay min laazimi alma'muuri bihi wixii liisfaray wixii ka dhalanayay ayay noqotay laa min madluulaati alamr amarka waxyaabuu tusinayey ka mid ma aha waayahay markii halkii mar amarkuma tusinaya laakiin amarkii maadaama uusan suuragal ahayn in la sameeyo la'aanteed ayay noqotay wax ka dhalanaya marka amarkii laakiin asagu ma tusinayo wa kama annahu laa yadullu siduusan u tusinaynin amarkii cala almarati halkii mar walaa cala takraari celcelintoona kadalika saasoo kale laa yadullu ma tusinayo cala alfawri degdeg walaa cala taraakhi iyo iyo dibdhigtoona ama habsan bal iska dhaafe huwa isagu amarkii lialabi iijaadi xaqiiqati almamuuri wixii laisfaray xaqiiqati alma'muuri bihi fi lkhaarij bal huwa asagu waxa weeye amarkii lialabi iijaadi xaqiiqati alma'muuri bihi wixii laisfaray xaqiiqadiisii in la yimaado fi lkhaariji dibadda lagula yimaado min hayri ikhtisaasin asagoo marka uusan gaar ku ahayn waxa weeye iijaadkaas ama la imaanshaha amarkii wix laisfaray lala imaanayo bizamani alawali zamanka hore duuna aani zamanka dambese uusan markaa kala gaar ahayn oo waxa weye waqti alle waqti la doonayaa la samayn karaa walfawru degdegii wataraakhi iyo habsankii in dulibaa haddii la dalbo fainamaa huma ayagu biاlqaraa'in اlmukhtasati fainamaa huma ayagu waxay ku xasilayaan marka biاlqaraa'in اlmuxtafati qaraa'intii la xidhiidhay biاlamri amarkii qaraa'intii ku hareersanayd muxtafa waxay ku hareeraysnayd ee la xidhiidhay amarka ayuunbay ku imaanayaan fawrkii degdegii iyo taraakhi habsankii laa binafsi اlamri amarka laftirkiisa ku imaan mahayaan waqiila waxaa yidhi yadullu amru amarka wuxuu tusinaya cala alfawri degdeg ayuu tusinayaa halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya qaacida muhiima oo qawaaciddii amarka ka ah waxa weeye bal ee laba qaacido ayaa markaa ku jirta wuxuu ku yidhi jumhuur اlusuuliyiin usuuliyiintu waxay u badan yihin bu amarku inaysan tusinaynin mar iyo takraar toona laa tadullu cala almarati walaa cala takraar hal mar iyo celcelintoona inaysan tusinayn yani amar haddii lagu siiyo in hal mar aad samaynaysana ma tusinayo inaad ku soo celcelinaysana ma tusinayo waxaa la dalbay uun in ficilka lala yimaado laakiin cadadka lala imaanaya ma marba mise waa in ka badan taas waa laga aamusay taas amarku xaqiiqadiisa ka mid maaha haddii lo dha maalan salli tuko hal mar baad mise cadad badan baad amarku ma tusinaya taas waxaa lagu amray un inaad ficilkaa salaada la timaado ficilkaa salaada ah inaad la timaado fi lkhaarij yani khaarij lagu sheegi waxa weeye inaad yani waaqiciyan la timaado ood dihnigii wax ka baxsan banaanka aad ku samayso wixii waayahay haddaba xaqiiqada amarkaanan suuroobayn wax ka yar hal mar haddii la dhaho wixii hala sameeyo dee ugu yaraan mar waa la samayno hadaba markaas ayuunbuu ku dhacayaa amarkii amarkii markaasu ku dhacayaa marka amarku ma keensanin marka eh laakiin waa dalaalada amarku marada ama halka mara la samaynaya ma keensanin oo dalaaladiis kamid maha macanihiis ka mid ah, ah. laakiin waa laazimka waxay ka dhalanaya weyaan min baabi laazim waxay ka dhalanaya weyaan amarkii markaa la'aantii lama samayn karo marka min baabi daruura weyaanoo halkii mar haddii la sameeyo ficilkii amarka saasuu ku dhacaya mar labaad lagaama baahno inaad la timaado laakiin la dhihi maayo amarkaa tusiye maradaas ee waxaa leeyahay min baab allaazim waa ficilkii amarka ayaan la samayn karin ilaa hal mar in lala yimaado mooyaan ugu yaraan waaya min baabi laazim mamuuri bihi la min madulaat amr wakankum alfkule yani amar maamuuri bihi wixii lisfaray wixii ka dhalanaya waayaan oo dee ugu yaraan mar maa la samayn laakiin amarkuma tusinayo marre iyo takraar toona haddaba qacida halkaan ka qaadayna markaan soo khulaasayno waxa weeye alamru laa yaqtadi takraar alamru laa yaqtadi takraar amarku celcelin ma faa'iideeye waa qaacida usuuli ah waaya alamru almutlaq laa yaqtadi takraar inuu takraar wax tusinay ula socda mooyaane hadduu takraar wax tusinay la socda dee takraarka waxa tusinayay ayun baa markaa lagu dhaqmaya uh, lagu camal falaya maala ilahi wuxuu ihi in kuntum junuban fatahharuu haddii aad janaabo qabtaan isdaahiriyu ilah yidhi shardi baa lagu xidhay marka mar kastoo janaabada timaaddo dahaaradii ayaa waajiba ahaaradii ayaa waajiba maxaa yeele shardiga marka lagu xidhay marka takraar buu tusinaya kaasi wain kuntum junuban fatahharuu <coughs> laakiin amar mulaqa hadduu yimaado amarka mulaqa hal mar in la sameeyo ayuunbuu ku dhacaya arrinka labaad waxaa weeye amarku muxuu tusiyaa fawr mise taraakhi waa masale khilaafi ah lakiin mualifku wuxuu qaatay qowlkii shaaficiyada iyo axnaaftu ay ku tageen alamru laa yaqhtadii alfawr amarka inuusan degdeg tusinayn idan haddaba qacida waxaan ka cabiraynaa alamru laa yaqhtadii alfawr amarku degdeg ma tusiyo marka taraakhina ma tusiyo degdeg iyo taraakhina ma tusiyo midna ma tusiyo laakiin waxaa laga lagu amray uun inaad ficilkan la timaado oo waxa weeye waxaa laga fahmaya un ficilkan la timaado laakiin watigaad la imaanayso haddii aan laguu qaydin wati goan waa adiga watigu ku furaya si mala ajka o kale hadda ajka wati go'an lagama dalbin qofka markuu awoodi karo yani wuxuu ka xajiyo uu awoodi karo islamarkaana isdaacadii u helo xajki baa ku waajibaya lakiin watigu xajinaya lama sheegin yani sanad koobaad buu xajin karaa sanadka labaad buu ajin karaa sanadka saddexaad buu xajin karaa yani waxa weyaan cala taraakhi deg ma tusanaya marka amarka waa qowlka ay ku tageen shaaficiyadii iyo waxawe axnaaftii haddayna jirin warkaa waxa tusinaya markaa degdeg hadduu jiro wax tusinaya degdeg marka degdega lagu dhaqmaya hadduu jiro wax taraakhi tusinaya tarakhi baa lagu dhaqmaya lakin hadduusan labada midna jirin amarku waxa weeyaan ficilka inay la yimaado un ayadoo marka lagu qeedayn zamanka hore iyo zamanka dambe midna aan lagu qeedayn lakin zaman un asmaantii dee loo ogolaa qofka inuu la yimaado culamada qaar baa waxay dhaheen waqiila yaduulu amr cala alfawr culamada ku tegaya amarka inuu degdeg tusinaya waxaa ka mid ah maalikiyadii iyo xanaabilada qaar ka mid ah waxay dhaheen ayagu amarkii wuxuu tusinaya degdeg amarka wuxuu tusinaya bay dhaheen degdeg marka waa masale khilaafiya laakiin madhabka shaaficiyadu badankood ay u badan yihin shaaficiyada badankood iyo axnaafta badankood waxa weeyaan amarkii inuusan tusinaynin maxay inuusan tusinaynin degdeg iyo taraakhi toona laakiin waxa weyaan ficilkii lala yimaado uu tusinayo marka taraakhiga markaa ka laazimaysa haddii amar fawr tusinaynin markaa taraakhi ayaa ka laazimaysa inuu markaa tusiyo waayahay haddaba qaacidadan waxaan kusoo khulaasayna alamru laa yaqtadii alfawr haddaba hadda saddex qaacidaan haysanaa alamr mulaq yaqtadi اlwujuub wاlamr اlmuطlaq laa yaqtadi الtakraar wاlamr اlmuطlaq laa yaqtadi اlfawr laa yaqtadi اlfawr muqadimaة اlwaajib waajibka muqadimadiisii ayuu mualifka halkan ku tilmaamaya wuxuu yidhi waxyaabaha yani hordhaca u noqonaya waajibkii ee waajibkiina aan ku gaadhayno whiy aacid waa loo jeeda ui muqadimat wajib isag noo fasirayo alqaacidaة اmacruufata qaacida loo yaqaano bana maa laa yatim اlwaajib waajibka wuxuuna ku dhammaystirmayn ila bihi isaga mooyaane fahuwa shaygaas waajibun waajib weeye faida mara shaaricu haddaba sharci dejiyihii haddii uu nafaro biiijaadi ficlin ficil inaan la nimaano biiijaadi ficlin ma ficlun inaan la nimaano faqad amara bihi wiina amray ficilkaas bma laa ytim ficlu ficilki uuusan ku dhammaystirmaynin ila bihi asaga mooyaane ama la'aantii uusan ku dhammaystirmaynin faida amara haddaba haddii uuna amro bisalaati salaadii faqad amar wuxuuna amray bisalaati salaaddii wabima tatawaqafu asalaatu calayhi salaaddii waxay ku taagneed ayuuna faray oo min alwuduu'i weysadii ah waistiqbaal qiblati qibladii oo la qaabilo ah wagayri dalika iyo wixii intaan ahaynoo mima yatatawaqafu sixatuhaa waxay salaadda asixitaankeeda ku taagan yahay aw wujuudaha ama helitaankeedii calayhi dushiisa wida amara hadduu amro almarata haweeneydii bisatri rasi madaxa qariso fi salaad salaada dhexdeeda maalan fainahaa haweeneydii yajib caleyha waxaa waajib ku ah an tastura inay qariso juzan qayb oo min alwajhi wejigii ka mid ah xataa tata'akada ilahay ka hubsato ana alwaajiba waajibkii qad wujida in la helay kulluhu dhammaantii waidaa hasla maru qofkii hadduu maydho wejh wejigiisa fi lwudui weysadii wajib caleyh waxaa ku marka idaa haslu juzin min arasi qayb madaxii ka mid inuu markaa maydho xataa yatayaqan ka hubsado anahu asagu asla jamiica wji wejigo dhan inuu maydhay wlmru haakada sida un ku soco markaa waayahay qaacidada mualifku noo tilmaamayo waa qaacidada afraad ee baabkan aan kaga hadlayno waxa weyaan maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib waa qaacidada ay usuuliyiintu ka cabiraan maa laa yatimu lwaajib ila bihi fahuwa waajib wuxuusan waajibku la'aantii ku dhammaystirmaynin ama uusan ku asaxaynin ama uusan ku suuroobayn asaguna waajib buu noqonayaa waaya qaacidan waxa lagu magacaabaa muqadimat alwaajib ay dhahaan muqadimat alwaajib waxa lagu magacaabay maxaa yeelay waajibkii ayuu hordhac u noqonayaa amar shaygan oo macnaha waajibkii ayuu wasiilo u noqonaya lagu gaarayaa marka maadaama waajibka uu wasiilo u noqonayo xukumkii waajibka ayuu markaa qaadanaya waa kay qaacido lahayd alwasaa'ilu laha axkaam almaqaasid wasaaishu waxay qaadanayaan maqaasidii waxyaabihii loo qasdeeyey axkaamtoodii ayay qaadanayaan walidaalika qaacidadan alwasaa'il laha axkaam almaqaasid ayaa ka caamsan ama ka ballaaran qaacidadan oo marka wasa'il laha axkaam almaqaasid waxa soo gelaya xaaraantii wixii lagu gaahay inuu xaaraan noqonayo wasiilat alxaraami xaraam wawasiilat alwaajibi waajib wawasiilat almanduubi manduub wawasiilat almubaaxi mubaax wawasiilat almakruuhi makruuh yacni shay kasta oo shay lagu gaadhayo shaygaa lagu gaadhayo xukunkiisa unbuu qaadanaya hadduu waajib yahay waajib buu noqonaya hadduu manduub yahay manduub buu noqonaya hadduu xaraan yahay xaraan buu noqonaya hadduu mubaax yahay mubaax buu noqonaya ila akhirih qaacidan waxaa kaloo laga cabiraa maa laa yatimu alma'muur ila bihi fahuwa ma'muurun bihi wixii la isfarayey shayga uusan la'aantii ku dhammaystirmaynin waxaweyaan mamuur bihi wa laisfaray weyaan oo marka waxaa soo osgelaya laba shay u fiirso markaan dhahno maa laa yatimu alma'muuru ila bihi fahuwa ma'muurun bihi haddaan dhahno laba shay soo osgelaya waajibkii soo osgelaya manduubkii ilan labada waa ma'muur bihi marka wixii wasiilo manduubka u noqonayan soo osgelaya wixii waajibka wasiilo u noqonayan soo osgelaya marka taasaa ka ballaaran dhahno maa laa yatimu alwaajib ila bihi fahuwa waajib calaa kulli xaal qaacidadan mu'alifka inoo sheegay goormay imanaysaa waxa weeye haddii ficil waajib uu jiro ficilka waajibka ahana uu marka u baahan yahay si loo helo ama loola yimaado in shay kale markaa la sameeyo oo la'aantii shaygaa kale haddaan la samaynin waajibkii aan la fulin karin marka shaygaa kale ayaa wuxuu noqonayaa wasiiladii waajibka waajibka wixii lagu gaarayay ayuu markaa noqonayaa oo xukumkiisii ayuu qaadanayaa taqsiim baa ku jira masaladan waa la qiibiyey mualifka tafsiilka inooma sheegin lakiin tafsiilkaasi waa muhiim inaan fahno shaygan uu waajibu ku taagan yahay oo la'aantii uusan suroobayn laba shay ka bixin inuu yahay an yakuuna maqduuran lilmukalaf aw laa yakuuna maqduuran lilmukalaf inuu mukalafkii waxaan uu samayn karo iyo inuusan samayn karin labada ka bixin hayo an yakuuna maqduuran lilmukalaf inuu mukalafkii waxaan awoodi karo iyo an laa yakuuna maqduuran lilmukalaf inuusan mukalafkii waxaan awoodi karin ba ka baxsan yahay waaya aan ku horrayna haddii qofka mukalafka ka baxsan shaygan sida maalan oo kale istidacadii xajka o kale qofkan xoolo ma haysto xajkuna wuxuu u bahan yahay xoolo soo xoolo iyo caafimaad buu baahan yahay qofkan inuu caafimaad haysto isla markaana xoolo haysto awooddiiso ka baxsanta caafimaadka ilahay baa bixiya xoolahan ilahay baa bixiya waxa laga intuu maanta dadaalo dhaho xoolaan shaqaysan inuu xoolaba maarata heli waayo maxay loomaba qorinba inuu xoolaa helo maalan ama waqtigan looma qorin inuu helo marka lagu kalifi maayo qofkii waxaa waxa awooddiisa ka baxsan inuu la xajka la dhihi maayo la imo yani hel wixii aad xajku awoodi lahayd oo hanti ah kasbo si aad u xajisa la dhihi maayo qasab ku shaqayso la dhihi maayo maxaad awooddiiso ka baxsanta taas nisaabkii zekada hadduusan haysan xoolo zaka goys ah la dhihi maayo nisaab shaqaysa si zakada kugu waajibto kan marka maa laa yatimu lwaajibi kama cabiraan waxay dhahaan maa laa yatimu lwujuubu ila bihi falaysa biwaajib wuxuu wujuubka la'aanteed uu ku dhamaystirmaynin waajib markaa ma ah waaya labaadna waa w an yakuuna maqduura mukala mukalafka inuu awoodi karo mukalafki hadduu waxaan awoodi karo labaa loosi kala qaadaya in daliil khaasa waxaan ku soo arooray inuusan ku soo aroorin haddii daliil khaasa uu ku soo arooray hadduu fiirso waajibnimadiisii sida maalan oo kale weysadii oo kale salaada loo weyse qaadanaya daliil baa ku so arooray sooma ilah wuxu ya yuha aamanuu ida qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum wayadiikum ila maraafiq haddaba kaasi ma soo gelayaba amar khaasa ku so aroorayba walidalika mitaalku mualifka noogu mitaaliyey uu yidhi kaalamri biالصalaaة fahuwa amru bihi biالsalaati wbima tawaqaf calayh min alwudu waistiqbaal اlqiblati yani waxyaabahan tusaalaha mualifka noo keenay tusaale fiican maaha sababto ah labadan tusaaleba sababto ah labadanba amar ba ku so aroray khaasa istiqbaal اlqiblana xadiis ba ku so aroray alamr biwuduuna aayad iyo xadis ba ku so aroreen marka ayagu ma soo gelayaan waxaa laga hadlaya wixii waxa weye amar uusa ku so aroray haddaba nooca labaad ee ah wixii waxa weye waajibka wasiilo u noqonaya waajibka la'aantii aan la samayn karin isla markaana wax amaroo khaas uuska soo aroorin kaawey kay qaacidadu ka hadlayso haddaba kaawey kahee qaacidadu ka hadlayso mithaalkiisu waa maxay sida maalan oo kale tusaalayaashan mualifka inoo keenay ayaa markaas soo gelaya sida maalan haweeneydii inay madaxeedii inay asturto waa la faray markay salaadda tukanayso laakiin waxaa weeye madaxii oo dhan asturi karto ilaa inay qayb wejiga ka ah ay qarisa mooyaane haddii kale haday inta madaxa man asturi wejiga iska dayn qayb tinteedi ah soo muuqanaysa marka waxay soo hosgelaysaa qaacidada ahayd maa laa yatimu lwaajib ila bihi fahuwa waajib sidoo kale qofki waxaa la faray wejigiisi inuu maydho wejigiisi u dhammaystiro mayritaankiisi waa inuu qayb madaxa ka ah uu maydha qayb madaxa ka ah waxa laga jeedaa xuduudda madaxa iyo wejigiis ka soo galaan waa inuu markaa maydhaa marka waxay soo gelaysaa maa laa yatimu lwaajib ila bihi fahuwa waajibun qaacida halkaasi ka soo gelaysa marka wuxuu hi muqadimat lwaajib waajibka muqadimadiisii wahiya iyado alqaacidatu lmacruufata waa qaacida loo yaqaano biana maa laa yatimu lwaajib ila bihi wuxu uusan waajib ku dhammaystirmaynin ila bihi asaga mooyaane ama la'aantii uusan ku dhammaystirmaynin fahuwa asagoo waajib waajib weeye فإذا أمر الشارع شارعي هدي إن فر شرع دجيه والله سبحانه وتعالى بإيجاد فعل ما في ad amara bihi haygaas u nafaray maa laa yatimu ficlu ficilki wuusan ku dhammaystirmayn ila bihi isaga mooyaane faida amara bisala salada dabaduu nafara faqad amara bisala salada wuu nafaray wama tawaqafu salad salada aleyhi waxay ku taagan tahay wabima tawaqafu salad salada waxay ku tagan tahay aleyhi arrinkaas waa min alwudu'i weysadii ah waistiqbaal qiblati qibladii qaabilitaankeedii ah wagayr dalik mima tawaqafu saxatuha wixii asixitaankeedu ku taagan yahay aw wujuuduha helitaankeedu ku tagan yahay aleyhi yani inkastoo nidhi kaasi waxa wey tusaale laga fiican weye maxaa waxyaabahan amar khaasa ah ku soo aroreen hadduu amar khaas ku soo arorena dee qaacidada maba soo gelay amarkaas khaaska ayaa waajibiyey waxa wey waxaa laga hadlaya wixii amar khaas ugu soo aroorin oo markaa waajibkii wasiilo u noqonaya kaasa laga hadlaya wida amara almarata haddii sharcigu faro almar'ata haweenaydii bisatr ra'si madaxii inay asturto fi salaada dhexdeedii maalan fa inaha iyadu yajib caleyha waxa waajibku an tasur inay qariso markaa juza min alwajhi qayb wajiga ka mid a ah xata tata'akad ilaa ka hubsata an alwaajiba waajibkii qad wujida in la helay kulligu dhammaantii wida ghasla almaru qofka hadduu maydho wajhi wajigiisa fi lwudu'i weysadii wajib caleyhi waxa waajibku ah ghaslu juzin min ara'si qayb madaxii ka mid a ah markaa inuu eh, maydho xata yatayaqan ila ka hubsada anahu asagoo asla jamiica wajhi wejigoo idil markaa inuu maydho wahaakada wاlamru haakada